salafun wa beycun wa huwa an yabiica asilcata calaa an yuslifahu salafa Eh, su-aalahan insha allah sida xalay oo kale dib aan dhigi doonaa insha allah oo waxaan yara socodsiin doonaa casharka aduu ilahay qadara subxaana wa tacaala baabu baabun salafun wa beyc salafun horumarin iyo beycun iyo iib isku xiran ayuu baabkan u baab yahay xukunkeedu wuxuu noqoni waaya wahuwa salafka iyo beeca isla jirana an yabiica waa inuu iibiyo qofkii asilcata badeecadii ayuu qofka iibina kow calaa an yuslifahu inuu hormariyo salafan horumarin ama dayn uu siiyo badeeca ayuu ka iibinayaa laakiin waxaa ku xiran oo ku lifaaqan in isagana uu daymiyo inuu salaf iyo horumarin siiyo ayaa ku xiran weeyaan salafun wa beyc xadiidka afar kun lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis xasanun saxiixa qaala alimaam anasai alay mt abarna ismacil mascuud aljaxdari waahiqa can khaalid ibn xaafid ujaymi waahiqatun dabt can huseyn mucalim waahiqa can camar ibn shucayb ibn muxamed ibn abdla eh, ibn cabdilaahi ibn cabdilaahi eh, ibn camr ibn caas waxaa weeyaan waa saduuq camarkaas can abihi aabihiis oo shacayb ahna waa saduuq can jadihi waa jad shacayb shacayb awgiisa cbdulahi bn camr caasi radia allahu tacaala canhuma ana rasuula rasulka ale sala allahu alayh waali waslm naha wuxuu diiday can salafin horumarin iyo beycin beyc isku xiran oo isla jira nabigeenna waa diiday sala allahu calayhi waali wasalam yani dayn iyo beyc isku xiran nabigeenna wuu diiday idaymi si aan waxaan kaaga iibiyo waan kaa iibin idaymi iyo washarayni laba sharina nabigeena uu diiday sala allahu calayhi waali wasalam oo fii beycin hal beec ku dhex jira nabigeena waa diiday waan soo marnay inuu nabigeena arrinkaa diiday sala allahu caleh wasalam tan saddexaadna wa ribxi maa lam yudman maa lam yadman mise yudmana idiin qoran wa beyci maa shay iibkiina wa ribxi maa shay ribxiisa iyo faa'iidadiisana waa diiday lam yudman aanan la damaano qaadaynin oo qofka isaga haba yaraatee wax ka gala ayna jirin oo muxuu ahaa isaga haddii waxaas aad waxaa weeyaan aad si aad sii iibinayso ka faa'iidaysa adig wax kaa fuula oo mas-uuliyad ayna jirin kaas ribaxiisana nabigeenna wuu diiday sal allahu calayhi waaalihi wasalam waaya baabka laba iyo toddobaatanaad shartaani laba shardi oo fii beycin hal beyc gudihii ahaatay wa huwa beecaas labada hari kudhex jirana ama labada hari oo halka ku jirana an yaquula waa inuu yidhaahda abiicuka waxaan kaa gadayaa haadihi silca badeecadan ilaa shahrin ilaa muddo bilah bikada intaasaan kaaga gadaya wa ilaa shahrayni laba biloodna waxaan kaaga gadayaa bikada saasaan kaaga gadaya imaamka tafsiirkiisa waa caleyh raxmat ullah inuu badeecadan yidhaahdo haddii bil gudaheed ay tahay intaasaan kaa gadi laba bilood haddii ay tahayna intaasaan kaa gadi sidaa weeyaan xadiidka afar kun lix boqol iyo soddonaad waa xadiid صaxiix xasan صaxiixa qaala aimam النasai alي mt abarna ziyad ibn ayub albaghdadi wa iqaة xaafid qaala xadaثna ibn culaya wa ismaaعil ibn culaya wa iqaة asna wa iqaة xaafid qaala xadaثna ayub bn abi tamiim sikhtiyani wa iqaة tabt xuja qaala xadaثna camr bn شhucayb wa saduuq qaala xadaثanii abi o شhucayba wa saduuq isna can abihi qaala xadaثanii abi can abihi abiyu ka wariyey xatىa dakara ilaa uu ka sheegay cabdالlahi bn camr caas radi allahu tacala anhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa yaxilu ma banaana salafun daymin iyo wa beycun beyc isku xiran ma banaano walaa sharطaani laba sharطoo fii beycin hal beyc gudihi aatani ma banaano walaa ribxu maa lam yudman waxaan la damaano qaadayn oo qofka mas-uuliyad ay ka saarnayn oo haddii ay gacantiisa wax ku noqdaan uusan wax ka bixinaynin amaba aan mas-uuliyad saarnayn faa'iidada kaasoo gashana waxaa weeyaan ayadnama bannaan haddii bee xaaladda ay ta weeyaan xadiidka afar kun lix boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiis xasanan saxiix qaala alimaam anasai caleyh raxmat ullah akhbarna moxamed bin raafic alqushayri waaiqa qaala xaddaana cabdirazaq min mahamaam sancaani waahiqatun tabtun iqatun xaafidun musanif weeyaan qaala xadaثana macmar ibn rashid alasdi waa iqatun tabtun faadil can ayuub ibn abi tamiim sakhtiyani can camr bn shacayb can abihi can jadihi cabdillahi bn camr caas radi allahu taala anuma qala wuxu yh abdillahi bn camr nahaa wuxuu diidey rasul rasulka wuxuu diiday sal slm can salafin horumarin amaba dayni wa beycin beyc isku xihan wa can sharطayni laba sharطina wuu diiday oo fii beycin waaxidin hal beyc gudihi ahaatay sidoo kale wuxuu diiday wa can bayci maa laysa cindaka wax agtaada aanan ahayn inaad gadana nabiga wuu diiday sala allahu alay waslam tan u dambaysana wa can ribxi maa lam yudman waxaan la damaano qaadaynin oo qofka mas-uuliyadda ay ka fuulaynin faa'iidada inuu ka qaatana ood beec ahaan ugu qaato intaba nabigeena waa diiday sala allahu calayhi wa aalihi wasalem baabka saddex iyo toddobaatanaad baycatayn laba iib oo fii baycatin hal iib ah laba iib oo hal iib isku noqoni ayuu baabkan u baab yahay wa huwa beecaas labada beeco hal beec kudhex jirtana an yaquula waa inuu yidhahda abiicuka waxaan kaa gadayaa haadihi silca badeecadan bimiati dirhamin boqol shilin oo dahab ah eh, fida ah naqdan oo kaashaan kaaga gedi wa bimiatay dirhamin eh, laba boqol oo shilina ah waxaan kaaga gedi nasii'atan iyadoo dayn ah iyadoo dayn ah masaladaa marka waxaa weyaan waa masalo khilaafi ah masaladan iyada waa masalo khilaafiah marka mar unbaan insha allah ilahay uu noo qadari doonaa insha allah inaan si fiican u kala dhigno oo waxyaabahan eh, tawaruqa qaar ay u yaqaanaan oo hadda mucaasirka oho la isticmaalo oo waxaa weeyaan badeecadan haddii aad baabuurkan kaash yahayna waa boqol kun haddii aad dayn lix bilood igu siinaysana waa boqol iyo labaatan kun howlaha noocaas ku saabsan insha allah mar baan ka hadli doonaa ilahay noo qadara subxana wa tacala hana waafajiyo xadii afar kun lix boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadii xasan saxiixa ah, qaala alimaam nas alي aqbana camr bn cali falas yacquub ibraahim dawraqi wa moxamed almuhana saddexdaa nin oo aimada ayaa isugu tageen intaasuu ka wada maqlay alimaam nasai cali raxmat ullah qaala waxay yihahdeen saddexdoodii xadana waxaa noo warramay yaxya bn saciid alqaطaan ayaa noo warramay iqatu habta qaala xadaana moxamed ibn camr ibn calqabat aleysi waa aleyhi saduuqun lahu awhaam qaala xadaana abu salamata bn cabdiraxmaan can abi hurayra radia allahu ta qa abu hurayra nahaa wuxuu diiday rasuulka wuxuu diiday sal slam can baycatayn laba beec oo fii beycatin hal beeca uu nabigana uu diiday sal allahu calayhi waali wasalam tafsiirka imaamu nasaa-ina waxaa weeyaan waa inaad badeecadii haddii ay kaash tahayna aad qiimo jaban ku sheegto haddii ay dayn mxu qofka aad ku sinaysana qiimo ka yara badan ayuu ku fasiray caleyhi raxmat laakiin lakiin masalada waa masale khilaafaysan u hore uu sheegay xadii afar kun lix boqol ah, ma yahay ama baabka afar iyo toddobaatanaad baabu nahyi reebliis ka reebayu baabkan soo reebashada iibkeeda xataa tuclama ilaa shayga la soo reebtay lagu ogaado qofka ayaan kaa iibiyey ilaa qeyb ka mid mooyane hadduu marka yidhah kartoonkan ay boqolka eh, daasadood ku jirta ayaan kaa iibiyey intaanan toban ka ahayn la garay sagaaشhanaan kaa iibi wa laakiin inuu yidha kartoonkan ayaan kaa iibiyey inta intaanan wax yar ka ahayn wax yarkaa la isku qabani marka afartan iyo sagaal wax yar waa marka loo fiiriya konton iyo kow halna waa mxuu ahaa waa waa wax yar waa la isku qaban doonaa marka unyada waa istinaa qofki inuu waxaan eh, aad ka iibiso laakiin aad wax ka soo reebato wixi aad ka iibinaysay hawshaadii ama badeecadaad halkan taallaa tirada beecadan kaa gaday in yar ma ooyane inta yar marka lama ogola xataa tuclama waa ilaa laga ogaado oo la yidhaahdo toban kartoon halkan taallo waxaan kaa iibiyey tobankan kartoonan kaa iibiyey intaanan laba ka ahayn ama shan ka ahayn unyaaga waa in la yaqaano cadadkeeda la yaqaano waa macluum waa inay ahaato haddii laakiin ay duduubnaato ma banaana beecaasna ma ansaxayo weyaan waay xadiid afar kun lix boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay nt akhbarna ziyaad ibn ayuub wa iqatu xaafid qaala xadaثana cabaad ibn alcawaam cabaad ibn اlcawaam alkilaabi wa iqa qaala xadaثana sufyaan ibn xusein alwasiti aلzuhri wa sufyaan ibn xusein alwasiti wa iqaة fi ayri zuhri bاtifaaq iqaة fi gayri zuhri bاtifaaq qaala wuxuu yihi sufyaan ibn xusein xadaثana yunis xadaثana waxaa noor yunis ibn cubayd alcabdi wa iqaة habt faadil waric can aطا bn abi rabax can jaabir bn cabd lah radi اlah ta ana nabiya nabigana sl nah wuxuu diiday can ilmuxaaqala muxaaqala ayuu diiday waa sabuulkii geedka saarnaa in lagu muxuu aha lagu iibiyo qamadigii sabuulka ahaa ama gelaydii sabuulka ahayd oo geedka saarnayd in lagu gado mid dhulka taallo isku nooca yihiin in lagu gado ilan lama garan karo baa kala badan doona iskuma jimoobayaan marka ribalfadli imaani taas nabigeenna wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam iwalmuzaabana muzaabanana waa soo marnayo ayadna waxaa weeyaan geedka korkiisii timirtii saarnayd soo saamahayn timirtii saarnayd in waxaa weeyaan lagu gado mid dhulka taallo amaba cinabkii waa la mid iyo zabiibkii la gado tan saddexaadna wاlmukhaabara mukhaabaro maxay ahayd ya culama alla musaabana iyo mukhaabara iyo muxaaqala way kala duwan yihin haye ya hahey in beertii lagu shirkooba oo ninkii dhulka lahaana uu yidhahdo adig qaybtaan ka shaqeey adna qaybtaan ii reeb musaabanada waa noqon kartaa kalama foga musaabanada iyo mukhaabarada iyo muxaaqalada waa alfaad mararka qaar xataa iyagaa lasu isticmaalaa horaana aad baan ugu soo hadalnay maxalushaahidkana meeshaan halkaan maaha wa can اthunyaa ka soo reebitaan beeca waxaa adgaday inaad wax kala soo harto ilaa an tuclama in shaygaas lasoo istitnoona oo lasoo reebani in la ogsoon yahay mooyeen intuu yahay oo tiro lagu yaqaano ama miisaan lagu yaqaano ama sifo lagu yaqaano ama mitir lagu yaqaano mooyane dhulkaanan kaa iibiyey intaanan toban mitir ka ahayn toba mitir intaanan ka ahayn saasoo kale ama intaas soo fuud aan ka ahayn in la yaqaano waa inay ahaato haddii aan la aqooni marka muxuu noqonayaa beecaas baail haddii aan la aqoonin baail noqonaya hadii la yaqaanana waa ansaxayaa xadiidka afar kun lix boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai alay atulah akhbarna cali ibn xujr waahiqatun xaafid qala xaddaثana ismacil ibraahim ibnu culaya weeyaan can ayuub kadibna imaamka u taxwiilay xa muusan qorin xayuu u qoray xayay u qoranta idinma qorna sooma wa ahbaranaa ziyaad ibn ayuub ayaa noo waramay imaam nasaai adhihi qaala xadana ibn culaya qaala ambaana ziyaad waan soo marna waa taqanaa haddaan soo marnay wa iqatun xaafid qaala ambana ayuub can abi zubayr eh, waxaa weeyaan muxamed ibn muslim in tadrus waa saduuqun yudalis can jaabir bn cabdillah radi allah ta maqaru jaabir nahaa wuxuu diiday rasul rasulka wuxuu diiday sala allahu alayhi waaalih wasalam can اmuaaqala muaaqaladii aan soo marnay ayuu diiday muaabana muaabanana waa diidey muaabara mukhaabarana waa diidey waxaa nagu cusub marka wاlmucaawamati mucaawamana waa diidey sanadaysiga ama sanado badan oo xali aan soo marnayn siniin bayc siniinki aan soo marn mucaawamada can اlmucaawamati soo socda beerahan ama beertan waxay ka soo geli doonaan sii iibsaday taana wuu diiday iyo wix la midka ah kow iwahunyaa in shaygii aad gaday aad wax ka soo reebato oonan ilaa an tuclamada ayaa ku xiran in la ogsoon yahay mooyane nabigan waa diiday warahasa nabig wuxuu rukseeyey fi lcaraayaa beeca loo yaqaana beecu alcariya ama alcaraaya loo yaqaan waa rukseeyey oon soo marnayo geed korkiisa shan ritirar wax ka yar in qofka cunid iyo khudaar ahaan inuu u isticmaalo inuu u iibsado amaba dadkii masaakiinta oo la siiyey loo hormariyo timir si ay beertaas oo gelitaanka ay soo galgalayaan dhibkaas uu ninkaas iyo dararkaas soo gaara uusan u dhicin waan ka soo hadalna cariya marka maxalushaahidku waxaa weeyaan wathunya in beeci aad ka soo reebata waxaan la ogeyn oo tidhahda badeecadanaan kaa gaday in yar ma ooyane taasaan la ogolayn laakiin haddii aad tidhaahda waxaan kaa gaday badeecadan laakiin saddexdaa shay aan ka reebay dhib ma lahan ad isku waafaqdaan baabu naqli geedtimireed oo yubaacu la gadaa asluhaa ayada asalkeedii geedkia la gadaya wayustanaa wayastani wuxuu soo reebanayaa almushtari ninkii iibsaday wayastani wuxuu soo reebanaya almushtari kiigii iibsaday amarahaa miraheedii geedtimireeda qofkan laga iibiyey geedtimireedkana waxaa saaran miro ayaa saaran ninkii markii iibsanaayey wuxuu leeyahay geed kaagatay laakiin waxaa ayadna meesha ku jirto inaad midhahan geedkan saarana aad igu darto oo shardigaas uu xiranaya ma bannaantas ma bannaano xadiidka afar kun lix boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع بن عمر حديثك الرباعي أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحuu yidhi أيuma امriئin qof alla qofkii abbara bacrimiyo nakhlan geetimireed tabiirka waxaa weeyaan in booqi ama ubaxi timirta labka ah la soo qaado oo tandhadiga loo keeno oo laistaabsiiyo talqiixaas ama tabiirkaas wuxuu ku dhacaa mararka qaar dabeeshaa qaadoo samayso mararka qaar waxaa qaada shinnida iyo waxyaabahan booqi ubax ku dego ayaa qaado inta badan kuwa ayaga ah sidii la raba ma noqdaan laakiin bini aadamka ayaa asalaan u sameeya waa lisu geeya yani subxaan allah xitaa geedihii ayaa waxay kala leeyihiin aلdakar wاlunha labi dhadig ay kala leeyihiin marka geed marka timir ayuma mri'in qof alla qofkii abara bacramiyo amaba ta'biirkaas iyo in labada booq iyo labada ubax uu isu geeyo sameeyo nakhlan geed timireed oo hawsha ayada qabto waa meelaha maraaxisha iyo eh, eh, meelaha ay maraysa ay ka tahay abuurka ama midhaha laga raadsana timirta waxyaabaha laga qabtay ka mid shaqooyinka la qabani ay ka mid tahay arrinkaas ninka sameeyo uma intaa kadibna baaca iibi aslahaa timirta asalkeeda gado faliladii kii ayay u sugnaatay adbara bacrimiyey amara nakli geetimireedka midhaheeda qofka bacrimiyey oo labada booq iyo labada wax isu geeyey qofka isaga ayaa miraha soo go'i doona iskalah nabig sal اllahu alayhi waalihi wasalam ee qofkii geedka laga iibiy ma lahan ilaa an yashtarita inuu shardi ka dhigta mooyane almubtaacu kan iibsani inuu yidhahdo maya waa inaad igu darto miraha shardigaas inuu marka hore xirto waa gooni waman baca qofkii iibsada cabdan adoon walahu adoonkana maalulmaal uu leeyahay famaaluhu maalkiisa waa iskale baayici qofkii iibiyey ee iskale maalkiisii ilaa an yashtarita inuu shardista mooyane ood shardi ka digta almubtaacu kii iibsanaaye warka waa cadi sooma marka geedkan marka la gada wax alla wixii muxuu ahaa ku yeela oo midho ahoo oonan la bacraminin qofka laga iibiya iskala haddii laakiin la bacramiyey bacramiskaas marka waxaan kala jeedaa amaba qofka nafsiha bacramiyo amaba dabeeshaas iyo xayawaanaadkaas ilaahay u khalqi subxana wa tacaala hawaantaas ha bacramiyeene geedkiioo bacrimisan haddii marba asalkiisa lagaa gada midhahaas ninkii asalka lahaa ayaa iskala ninkan dambo laga yimi malaha laakiin qofka shardi uu ka dhigan karaa addoonkan waa sidaas oo kale annaga addoonka camukuma hayno ummad ilaahay oo muxuua ah, midibla amaba timood ay si mucan yihiin ba addoonnimo un layskaga shabadayn saxna maaha arintayda baabulcabdi addoon ayuu baabkan u baabay yubaacu la gado oo yustatna lasoo reebta wayastani uu soo reebtada almushtari qofka iibsanaya maalahu maalkiisa wa xadiidkan soo marayn noociisa aad umaduuna ad afar kun lix boqol iyo lix iyo soddonaad wa xadis saxiixa qala imam nasa akhbarana isxaaq ibn ibraahim qaala anba'ana sufyaan ibn cuyeyna can zuhri maxamed shahab zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar can abihi cabdillahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala canhuma waraxima jamiic ruwaat waradia allahu can saxabati rasul lah sal slam can nebi nabign wuxuu ka rasul sal l slam qal nabigan wuxuu yidhi man ibtaca qof soo iibsada nakhlan geetimireed bacda an tu'abbara markii la bacrimay kadib fatamaratu amiryad ilbaayici qof gaday ayaa iskala ilaa an yashtarita inuu shardisto almubtaacu qof soo iibsanaya mooyane waman baca qofkii iibiyo cabdan addoon walahu addoonkaan uu sugnaaday maalun maal uu sugnaaday famaalu maalkiis ilbaayici qofkii gaday ayaa iskala ilaa an yashtarita almubtaac qofkii iibsanaya inuu shardisto waa gooni baabulbayci beyciu baabkan u baab yahay yakuun u ahaada fiihi beyci gudihiisa ashartu shardi uu ahaado beec shardi lagu xihay fa yasixu lbeycu beeca markaas u ansaxa iyo washardu shardiga mararka qaar beeca dhici sharina waa la socdaa shardigana aad ansaxayn beecana u ansaxa mararka qaarna waxaa weyaan beec iyo shardi a isla soconi shardigana waa ansaxa beecana beecana waa ansaxaya ma garateen mararka qaarna shardi waxaa jira beecii dhanba uusan ansaxayninba beeci dhanba beeci walaa beeci walaa shardigii labada midka ansaxa aad jirin saddexdaas qismada ulaaiga ayaa jirta weyaan waaye baab beyc beecu halkan u baab yahay yakuunu ahaada fiihi u ahaada gudihiisa asharطu shardi oo fayasixu u ansaxa albeycu beyci wاsharطu iyo shardigii ay labada ansaxaan oo israacaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun lix boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiis صaxiix isna xadid kale ayuu la too yahay qala imam nasai alيh ramat lla abarna cali ibn xujr qaala anba'ana maxaa idiin qoran أخبرنا أنبأنا سعيد ولا سعد يا سعدان sida saxda waa saas sida meesha la raba waa sacdaan meeshaan uu muxuu ahaa annaga noo geliyey sacad intuu geliy kadibna uu koomada amaba faasilad uu geliy faasilada waa laga tuuraa meesha waan laisqabadsiina waxaa laga dhigayaa sacdaan ayaa laga dhigi amba'na waxaa noo warramay sacdaan ibnu yaxyaa sacdaankaana mararka qaar waxaa la dhahaa saciidna waa la dhahaa saciid ibnu yaya ibnu yaxya allakhmi waa saduuqun hy saduuqun wasط saduuqun wasaط wma lahu fi اlbukhaariyi hay hay hay bukhaarina xadiid uma soo saarin ninka asaga can zakariya ibn abi zaa'ida wahiqatun yudalis can caamir ibn sharaaxiil shacbi weeyaane can cabdilah can jaabir bn cabdilah radi allahu taala anuma jaabir bn cabdilah kuntu waxaana maca nabi nabiga ayaan la jiray sal slm fii safarin safar meeshan waxaan ka geli doonaa ood kusii baraarugeysaan casharkeen inta badan qaadan doona hadduu ilahay qadaro subxana wa tacala duusan cashar dambe u dhicin jamalu jaabir arin loo yaqaano jamalu jaabir jaabir ritigiisii oo axkaam aad u badanna ay ka ratibmaan markii kitaab alxaj aan joognay inkastousan aad u baasicinin xadiidu jaabir awiila la yihahdaa fi lxaj jaabir bin abdillah xadiiskii dheera oo xajka arrimis ka hadlaayey halkaana waxaa weeyaan jamalu jaabira la yihahdaa jaabir bin cabdilaahi riti noogay oo safarkii iyo jihaadkii lagu jiray tallaabo qaadi waayey oo la haray ayuu nabigeenna isagoo wata arkay sal اl slm markuu arkay ayaa wuxuu yidhi maxaa ku dhacay ritigaan markaasuu nabi allow kan waabadaalay xitaa riwaayad qaar waxay leeyihiin inuu xataa iskaba iskaga tago oo saa'ibadii camal uu ka dhigo oodba iskaga taga illa colkii kula muxuuha kula haraya ama uu kula goyni ayuuba ku sigtay markaasaa nabigeenna ala sl sl intuu muxuu ahaa la hadlay ritigii ama u canaantay ayuu muxuu ahaa allah u baryay subxaana wa tacaala kadibna awrtii dhan oo safarta socotay gaadiidki dhan ba saa ka hormaray nabigeena ala sl marka wuxuu yidhi ritigaan iga iibi ritaan iga iibi waa la isku jiiday mar wuxuu yidhi kaama iibinaya laakiin waan ku siinaya adi hadalka la isku celi marka dambe nabigeena alayh salat slaam hal uqiyo awqiya oo dahab ah ayaad ugu iibsaday oo mxuah oo fida ugu iibsaday fida waa lacag fiican kadibna wuxuu yidhi wuxuu shardaystay jaabir in ritigan ilaa magaalada madiina uu ka gaaro uu saarnaado ood gaadiid ahaan u isticmaalo marka madiine la gaarana jaabir ritigii uu bixiyo uu keeno lacagtiisina la siiyo saasaa marka lagu ballamay arrinka asaga ahaa ayaa xadiidka axaadiis soo socotay ka hadli doonaan meesha marka maxaa imaanaya ritigii marka ninka laga iibiyey ninka nabigeena ka iibiyey saxaabiga ahaa jaabir bn cabdilaahi nabigaa laga iibiyey alayhi sla slaam laakiin shardi u xirtay shardigaa muxuu yahay inuu muxuu ahaa ritigaas gaadidahaan u isticmaalo ilaa laga noqdo madiin laga tago marka shardigana wuu ansaxay waa bannaanaaday beycina waa bannaanaaday gaari aad wadataa tusaale ahaan si aan usoo dhaweyn gaarigii adoo muxuu ahaa jooga nairobi ayaad baabuurkan nin kula gorgorantay nin baa wato kula gorgorantay gorgoraad la gashay gorgorad markaad la gashay waa heshiiseen wuxuu ku yidhi gaariga waan kaagadi laakiin halkan kuguma siinayo waa inaan namaanga ama bakajaada ama gaarisa oon ka imaadnay waa in waxaa weeyaan ama aad ka imaadday ama aan ka imaaday waa inaa halkaas ku tago halkaasaan kuu wareejinaya shardigana waa ansaxaya beecina waa ansaxaya sidaasuu imaamku ula jeedaa caleyh raxmat marka xadiidka jaabir oo nagu soo noqnoqon doona aad ha loola socdo oo dhagaha iyo maskaxda loo furo waaye can jaabir bn cabdillahi radi allahu ta anuma qaalahu jaabir kuntu waxaan maca nebiy nabiga ayaan la jiray sala allahu alayh waslm fii safarin safar faacyaa wuu noogay jamali ritigaygi khalaas wuu iska fariistay yani socodkiisa aad u gaabtay wayaan dhulkuu fariistay maaha saaratu waxaan doonay marka xaaladdi u adkaatay an usayiba inaan iska sii dayo ooba muxuu aha intaan heeryadii w ka farto aan kadibna aan faraha kala baxaan ku sigtay ama aan doonay falaxiqanii waxaa iga daba yimid oo gadaan iga soo gaaray rasul rasulk sal l slm wa dacaa lahu ritiga ayuu alla u baryey fadarabahu markaasuu weliba nabar ku dhuftay fasaara wuu socday sayran socod lam yasir uusan socon milahu isagoo kale aad uu dheeray ducada nabigeen iyo barakada nabigeena ku dhacay sal allahu alayh ali waslem faqaala wuxuu yidhi bicnihi iga gad biwuqiyatin hal wuqiya iga iibi waxaa weeyaan cabir iyo beeg ama miisaan fida ahwa qultu waxaan ilaa maya qaala wuxuu yidhi bicnihi iga gad laadan marka waxaa dhici karta laadan kaligeed inay ahayd ama laa kaama gadaa waan ku siinaa inay la socoteen waa laga yaaba adiika noo sheegi doonta amaba laadi inay horeysiiyo markii dambena m ryan kugu siinaya bilashan kugu siinaya inay ahaydna waa laga yaaba oo labadaba la jamciyey inay isla socdeen waa suuragal inaad midba mar uu dhacayna waa suuragal wax ishkaalo xadiidka ku soo aroora na ma lahan haddii riwaaya mxuu ahaa waan ku siina waan ku hibayna haddii aan aragno iyo laadaan isma diidaysa laa khudhu ama laa laa marka hore gadaal dambana sidiisaba qaado oo kala dambeeyeen waa suuragal ishkaal markuma sugna culays ma lahan o qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ihi laa maya qaala wuxuu yidhi bicnihi iga gad rasuulkena sal slm fabictuhu waxaan ugu iibiyey biwuqiyatin hal uqiyo ayaan ugu iibiyey oo fida ah wastanaytu waxaan soo reebtay oon dalbaday oon shardistay xumlaanahu xambaaritaankiisa iyo gaadiidnimadiisa ilى madiina ilaa magaalada madiina inaad gaadiid iyo ahda ayaan shardi ka dhigtay oon soo reebtay wuuqyo waan kaa iibiyey laakiin waxaa shardi ah in ritigan ilaa madiina uu igeeyo falamaa gorti balaqna aan gaarna almadiinata magaalada madiina ataytuhu waxaan u keenay nabigana sal sl biljamali ritigaan u keenay wabtagaytu waxaan dalbaday marka oon doonay amanahu lacagtiisa iyo wixii aan ku ballannay uma kadibna rajactu waa noqday xoolihii wuu qaatay mogta ratig waa keenay lacagtiina muxuu ahaa wuu qaatay wuu tagay marka hadal dheer ayaa ka sokay waa noo imaan doonaa fa ilaya adeeg ayuu nabiga iga soo daba diray sal slm fa qaala wuxuu yidhi markaan u imid atarani aturaani miyaad ii aragtaa ama ii malaynaysaa maxaa qoran axsanta inamaa weyaan anamaa ma ahan inamaa ka dhaha khiyaaray khayr lanzi haddii kale macno waxaad gelaysaan matahaata oodan meel aad ka soo rogaysaan ay ku yaraani aturaani miyaad ii malaynaysaa ama i aragtaa inama in kale ma ahane maakastuka inaan kula gorgortamay oon gorgoro kula galay liaakhuda weliba aan qiimo jabanna aan wax kaga qaatay liaakhuda inaan qaatay jamalaka ritigaada khud waxaad qaataa jaabirow jamalaka ritigaada iyo wadaraahimaka shilimaadkaada labadaba qaado saasuu nabigeena ku yidhi salى اllahu alayh wali wslm arauf raxiim meeshaan horaanna mar waan ka hadalnaan filaya laiifa tarbawiya oo aad u qiimo badana ku sugan laiifa tarbawiya oo ragga macalimiinta ah oo madaarista iyo dugsiyada iyo iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo macalimiinta ka ah loo baahan ya inay dars ka qaatana ku sugan maxaa yeelay ardayda aada wax u dhigayso oo fasalka kuu fadhiyo isku tawar ma aha mid baan buug gadan karin mid qalin gadan karin midaan saaka soo qurcaninba oon qurc xataa soo helin midaa uniformkii iyo labiskii uu ku soo aaday meesha iyo dharkii aad ka jeexjeexanya oo ama hal marabas haysto wau ku badasha aan haysanin ardaydu waa kala duwan yihiin qaara laga yaaba inay meel buusha ka soo baxeen oo basiibo ah iyo qaar waxaa weeyaan gurya dabaqyo sarsare ka soo baxay qaara baabuur lagu keenay qaara dhiiqadaa soo dhex jibaaxay waa isdhex yeela ardaydii markaad noocaa tahay marka in qofka macalinka oo murabiga ah inuu ka war hay ardaydaasaa muhiim ood ardayda isay kale yihiin ogaada saxaabada nabigeena marka jaabirna cabdilahi agoon ayuu noqday wuu agoontoobe isagoo weynaad agoontoobe intaa wax kasi usii dheeri ah gabdhe sagaal gaaran oo walaalihiis ama toddoba ah oo wada agoontoobey oo hooyana aan lahayn oo rajayaal ah, sida ka muuqata ama hooyad ha dhimato ama iyoynay joogin ama qof waa iyaloo sariir saar ha noqoto ama ogin laakiin marka ayada asagu maa mas-uuliyadeeda haye waxaa weeyaan ayuu gacanta ku hay xoolo badanna ma jirin dayn laaan ah, waa tii xataa dayntii laga bixinad ogeydeen marka inuu nabigeena dhaqaaleeyu rabaa oo la dhaqaaley jaabir dhaqaalada uu dhaqaalayn rabana waxaanaanku siida waa dhib badanta qof markaad tirahda haddii xataa wax kasta aad siisa qofka duu mar wax ku siiya waa dhibsani yacni xoogahoo yaxyaxa ku geli wix iyaga ahayna aadan u gudin u abaalgudin lidaalika nabigeenna sal l slam hadii wax la siiyo wuxuu samayn jiray uu gudi jiray wa haddii la sii wabaad muxuu ahaa man sanaca ilayku macruufa fakaafiuuhu sooma u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafiuunahu fadcuu lahu xataa taraw anakum qad kaafaatumuuh u ducooy ilaa ka muxuu aha aragtaan ama ay idiin muuqato inaad u abaalgudeen marka saxaabiga inuu hoo lacagtaan muxuu aha halka uu qiyo qaado inu hama rabin dad kale inay la joogeen waa suuragal kadibna inuu wax siiyo rabaa marka ina wa siiya rabo waxaa weeyaan saan quruxda badan eybka ku siiyey gadaal dambana waa khalaas soo ma waxyaabaha marka murabiyiinta looga bahanya waxaa ka mid ah ardaydaas masaakiintu halkaa joogto oo qaarka waxba aanan haysanin iyo kuwan dhaqaalaysan in ay meel wada joogaan oy fasal wada fadhiyaan qaarna ay baahan yihin qaarna ay dhagan yihiin adigana aad awoodi karto inaad wax taarato inta badan ma dhacdo qofkiiba wax gasa ardaygaas marka wax yaro adiga waba kaa dhibayn ayaad u baahan wax yaroo adiga wabaan kaa dhibayn oo meel saraad ku gaaraya kuwa ayaga marka hoo inaad tirahdo wuxuu ku qaadanaa si yaro hoose alyad اculya khayru min alyad sufla waxyaabaha murabiinta marka lagu tarbiya waxaa ka mid a ah ardaygaas inuu wix ayaga qaato isagoo dareensan inuu asaga xaq ku qaato siaad ku qaadanaya su'aalo adagaad soo diyaarin su'aalihii adkaa aad soo diyaarisay ardayda hari isagana si gooni ahaan usii hari waad ahasiin tusaale ahaan wuu ahmi waa ina fahmayaan kadibna suaashii ardaydu waa yaqaanaan waxaad leeda suaasha ka jawaabi majaaizan maanta wadaa wixii ugu targashay kaba soo qaad mesha waa ku yaala maqsaf ama meelahan eh, biibitooyinka meelahan shaa laga cabo oo marka ardayda ay ka baxaan iyo ay soo gataan iyo waxbaa jira ya katil ayaa jira kadib waxaad leeda maanta saddex arday ayaa waxaan rabaa in aan jawaa'iz aan inaba caadi aan siiyo ardaydina waa taqaanaa inay markii ardaydan kale ay icekreamka iyo eh, isku eh, mxuaha sandwichka iyo adduunka ay kala tuuranayaan isaga meelaha iska fadhiy waad ogsoonta moogte haddii aad hoo waad siin kartaa laakiin inaad si hoose ku siisa maaha waa inaad si asoo kor fiirina oo mxuu ahaa xaqiisa inuu yahay dareensan qaato waxaad leedaha marka qofkii ka jawaaba waxaan siinaa maanta jaa'iza waad la istaagi marka kadibna gacmaha la wada taagi isna waa ka mid markuu taagay isagaad doorani isagii ayaa dooranaya xitaa waxaad ka hormarin kartaa suaale aad adag xitaa gooniyaad uga sabab si una mucayan adiga adi marka ardaygii ardaydii waa wada yaqaanaan kulli waa wada bartay waa xaq ay wada leeyihiin laakiin kaboonkan xaq ay wada leeyihin maahan kanaa u baahan kadibna markii aad gacanta taaga isagaa dooranaysaa meeshii aad marka ammaan kala duldhici ood waxaa weeyaan weynayni oo qiimaha ula hayaad sarmarini oo kuwa xataa dhaqaala haystay inuu ka sarreeyo ood ka aqoon badan yaad u muujini soo maha kadibna waxaad ku guulaysaad leeda marka in bishan kaamilka ah free uu ka muxuuha ku cunaa eh, meesha maqaaxadda asagaa shaqaysta inaan shaqaysano jaamacadu ma garata kitaabaad siin rabtaa dhaqaalaad siin rabtaa saasaa marka lagu siiya ilmihii saddexda kaboonood la soo qaadatay saddexdeed kala siisay ardayga marka wixii waa taart waxbaa taaratay mustaqbalkana mustaqbalkana weligiis ma hilmaamayo wuxuuna dareensanaanayaa inuu nin rag yahay wuxuu weliba xooggi saari doonaa in wax kastaba uu asaga saas ku qaato xagga cunadii soo kama toosin afartii saac bregi dhag uniform io labisaa imaaday haddana waxaa weeyaan sidii oo kalead yeeli waa dharla-aan wahaakada kuwo kale si hab kala duwan marka alcumuum waa ariiqa nabawia wadaadkan la yidhaha mataqaanaan araajixi nin la yidhaha jiro ragga kole khaliijka ama soo maray ama aad ula socda bangiyada islaamiga way yaqaanaan ama dadka dhaqaalaha hayst way yaqaanaan araajixiyaa la yihahdaa ninkaa raajixi kitaab uu qoray miyay ahayd mise waxaan ka dhegaystay isagoo la waraysani waa ninka sacuudiga ugu dhaqaalaha badan taqriiban hadduusan ahayn waa rag ugu sarsareey wa ninkaas wuxuu yidhi baalishlanhay baalishla waxaan gadi jiray lowska xaaladadii un adig ilaahay aada ogsoonyi ardayaan ahenay reerka reerka de waa reer aad u hooseeyo kadibna xayaatadayda waxaa badelu yihi macalin macalimiinta filistiini ah reer falastiina khaliijkan beriga hore aqoonta ma baneen marka ragga macalimiintooda iyo carabta guud ahaanba khaasatan khaliijka masaari maha lakin khaliijka oo kale aqoonta aad baa u yidha dad geeley somalia kale ahaayeen marka jaamacadihii iyo wixii la furay iyo madaarista iyo iskuulaadka iyo wixii la furay iyo isbitaaladii ciidaha ka shaqaynaya ilaa haddeertaa weliba u badan qaybo badan oo ka mid a ah. waxay ahayn ragga masar laga keenay iyo laga keenay muxuu ah filistiin iyo shaam oo arda shaam halkaas ay u badnaan jireen iyo suudaanta laftarkeeda dad badan oo caalam ilaa hindiya laga keeni jiray jaamacadaha iyo meel walba marka ilaa urdun marka macallinkii filistiiniga ahaa waxay sameeyaan marka waxaan la yidhaahdaa tribka ama rixla oo ardayda inay baxaan oo markii bil laba bilo saddex bilo hal mar la baxo oo meel dalxiis la aado oo maalinta dhan lasoo maqnaado oo la raaco kadibna wuxuu yidhi hal riyaal hal riyaal ayaa marka oo sacuudi ah oo hadda wuxuu u dhigma halkaa riyaal sacuudiga ah soddon shil oo kenya ama labaatan iyo shan shil meelahaas u dhigma taqriiban ayaa liska rabay kadibna riyaalki meelan kasoo qabaa ma laha maafish gacan kumaya ninka filistiiniga ahaa ayaa muxuu ahaa ariiqo noocaas oo cajab ah siismaho maaha ayuu sameeyey halka riyaa lagu qaatay ninka wuxuu yidhi adduuni aakhara in laysii adduuni aakhira inta isoo marta farxadka weyn weligay ma soo marnoonayo intaa dhaqaalaho radda haysto intaan oon malay farxadka weyn halkaa riyaal weligay ma soo marin dadka qaar waxay sheegayan asaga mesh kama sheegine ninka asagaa markuu dhaqaalo helay intuu riyaal soo dejiyey filooyin u gaday <laughs> abuur u gaday yani isaga dhanba wuxuu ka dhigay khaliijka dadku nool ninka nolol fiican waxaan kala jeclay marka ninka isaga ahaa xayaatadiisii waxay gaartay inuu noqdo min akhna annaas dadka ugu qanisan sacuudiga oo saraafkan haddaba halkan oo it a t m-ka iyo bangiyadan araajix leh meel walba sacuudiga ku yal waa bangigu ugu suuqa badan isaa iskala isagana bilaabay ninka isaga ahaa khitaamkiisa muxuu ku gabagabay mataqaanaa xoolihiisii oo dhan ayuu soo aruuriyey markuu keenay ilmihii u dhalay ayaa nin walba dhowr boqoloo milyanasi dhowr boqol oo milyan iyadoo noolihii u qaybiyey koow adintaa qaada si siman raggii dumarba ilan dhaxal maaha mogt waa caiyo iyo siismo iyadoo siminaad siiyey xoolihii marka qaybtii nus camal intii soo hartayna kulli waqafoo ka dhigay kulli asaga halkum ma reeben kumigu alla ka dhige anigu wuxuu dhahay waxaan wax ka cunayaa oon ku noolaanaya naadir waqf inti siddeetan jir waa kor u dhaafay waqafkan ayaan mas-uuliyadiis haynaya qofku naadir waqfiga waqafka u taagan mas-uuliyadda hayana waxaa sharciga u ogol yahay inuu muxuu ahaa sida xoolo yatiimta o kalewa hadda saasuu ku joogaa wax bangi oo adduunka ka yani nisbaa loo qaybay nisba shaqooyinka waa socdaan laakiin shaqooyinka qaarna waa waqaf qaarna ilmiya iskala wax isku darsanaba yaaraatee ma jiraan ninkaas waxaa bedelay halkan riyaal oo ninkaas filistiiniga ah uu ilaahay subxana watacaala ugu soo dhiibay oo macallinka murabbiga ah marka waxaan kala jeeda maxalushaahidka qofka macallimka ah waa inuu ardayda la socdood ka warhaayo waay khaasatan eh, wixii dhibaysan iyo wixii noocaasa hadduu wax siinaana uusan si toos hoo dhihini uu si muxuu aha qalbigooda isagoo ilaalina uu muxuu ahaa eh, eh, u siiyo ya sheekh maya may sida haddaan sheegay si un adi noocaasa straight ma ahan umayna waa sida kale sida khiyaarnimada waa a hay waaya xadيث afar kun lix boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النسائي عليه أخبرna محamed بن yaحyى بن cabd الlahi الذhلي wa ثiqة xاaفظ جليل qala xadثna محamed بن عيسى بن الطباع البغدادي wa ثiqة فقي qala xadثna أبو cawاnة الوضاح بن عبد الله يشكري يشكري wy cawاnة wa ثiqة ثبت عن المغيرة بن مقسم الضبي mولاهم wa ثiqة متقن عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهma qال jابر غزوت waxaa la duulay maca nabi nabiga jarkii sal allahu alayhi waali waslm ayaa la duulay kow calaa naadixin riti oo lana dhagalnin naadixa waa awrta beeraha lagu waraabsado ayaan raacay oon muxuu ahaa ritigaas ayaan ku raacay nabigeena sala allahu alayh wasalam awrta caadiga ahoo gabiibta iyo meelahan aniinka aan lahayn iyo ku nool maahan waa awrtan dee lagu shaqaysto oo lagu amaash marka maogta isku nooc maahan dameerka hadda amaba faraska amaba neefka beeraha lagu qoto oo isheeg dibiyada iyo kan caadiga oo looda ku jira oo isku nooc maahan isku nooc maahan kow uma kadibna dakara wuxuu sheegay uma kadibna dakartu waaan uma dakartu alxadiia biuulihi saasa idin qoran uma dakartu alxadiia biuulihi iyo hadalka yaa dhihi majaabir saa dhihi uma <laughs> kadibna hy ah, dakartu alxadiia imaam anasa inuu yahay suuragala uma kadib dakara wuxuu sheegay kalaaman hadal macnahu macnihiis uu yahay fauzxifa aljamalu ritigii waa la noojiyey waa noogay wuu dhaqaaqi waayey fazajarahu nabi nabiga ala sal slm faintashaa markiiba nashaad iyo firfircooni iyo socod iyo orod ayuu helay xataa ilaa ma kaana u ahaada amaama aljeesh jeeshka dhanba ciidanka dhanba hortooda ilaa u taga ood ka hormaraba faqaala nabi nabig n uri sal slm ya jaabir jaabirow ma ara ma arka jamalaka ritigaada ilaa qad intashata inuu nashaad iyo firfircooni iyo degdeg inuu helay mooyaane wax kale ima muuqato weyaan saas ay muuqato saasuu nabig yiri sal slm qult waxaan idhi bibarakatika ya rasuul rasulka waa barakadaadi ya mubaarak nebi maxamed ala sl mubaarak weyaan barakadaada ad ilaahaysaan nagu siiyey qaala wuxuu yidhi bicnihi iga gad walaka adiga ayuu ku sugnaaday dahruhu dhabarkiisa iyo gaadinimadiisa xataa taqdama ilaa magaalada madiina aad ka tagto adiga iskale marka shardiga aad xirtay oo horeeyey kan isma diidaya la socda waxaa laga yaabaa inuu shardiga xirtay kadibna nabiga uu hadalkaa isu raaciyey isma diidaysa hadalka i kan maay kal hadhihina fabictuhu markaasaan ka iibiyey wa kaanat lii wa kaanat waxay sugnaatay lii aniga ilayhi isaga ritiga xaajatun dan iyo baahi shadiidatun ee daran maxaa yeelay marna waa gaadiid ahaan u isticmaala marna beertu ku waraabsani dan adag ayaa ii haysayoo waar u baahnaa walaakinii aniga istaxyaytu waan xishooday walaakinii warka walaakinii aniga walaakin warka lagu laabayni aniga istaiitu waan ka xishooday minhu nabigaan ka xishooday ala sala slam nabigaan ka xishooday falamaa goortii markii dambana xataa markuu xishooday iibku waa ti adkadiida dhihi jiray qaadaba qaada kadibna falamaa goortii qadayna aan dhammaysanay khaswatana duulaankanaga wadanowna aan magaalada madiina usoo dhowaanay ista'dantuhu waxaan ka idin dalbay kama saacdan nabigeena bitacjiili inaan magaalada madiina u hormara oon sii yara degdego aroos buu ahaa la socda aroos ayuu ahaa marka inaan degdega wiil yar aroosuu ahaa radi alahu taa ada marka inaan degdega ayaan dalbaday faqultu waxaan ya rasuulka allow inii aniga xadiidu cahdin bicursin nin aroos ka cusub ayaan ah nin aroos ka cusub waxay dhahaan shahr casal wa bisha malabka waxay dhahaan wa qaala wuxuu yidhi abikran bikra miyaad tasawajta guursatay am hayiban garob iyaad guursatay jaabirow qultu waxaan idhi bal iskaba dhaaf inaan bikra guursaday hayiban waa garoob yaa rasuul rasuulka allow ina cabdاllaahi bna camr cabdulahi bna camr waa abihi la socda ibn xaraam weeyaane hhy usiiba waa la asiibay oo uxud ayaa lagu dilay wa taraka wuxuu ka tagay jawaariya gabdha abkaaran oo bikaaro ah gabdha yaryar waa yani gabdha yaryar ayuu ka tagay oo badan fakaritu waxaa nacay an aatiyahunna inaan u keeno an aatiyahunna inaan u keeno bimilihina iyada mid lamida iyaga gabar lamid oo foodle isla wada ohoy muxuu aha isla akeekamaan inaan u keeno ayaan diiday ilaan aadis ma fahmayaane middi middi ku tagay noqoni fatazawajtu waxaan guursatay iban gabar garoob ayaan guursaday islaan garoob aan guursaday tucallimuhunna wax barto oo wa edbiso oo booska hooyo u gasho ayaan guursaday allahu akbar faadina lii nabigu iidin marka xaaskaaga ay joogaan walaalkeed aad jooga ood adeerkeed jooga oo dadkii maxaarimteeda ay guriga dhex joogaan xataa qaar jiifaan laga yaaba qolkaada xataa in la jiifaa dhici karto soo suuragal maaha marka ciriirigaan ku jirno in xaaladan la eego marka dullicitaanka lama rabo gabadhi xataa ina isku toostinayna laga yaaba nabigan noo shegay sal l slam habeenka guurin ha ku guurin reerka oo habeenka kusoo muxuu ahaa ka dullicina oo waxaa weeyaan magaalada afkeeda siidaga oo wargeliya oo nabigu wuxuu ku cilay ilaa gabadhi timiheda ay isku yacsanayeen ay timihii ka yara sharlaysato oo isku yara aadisato tii muxuu ahaa laga maqnaana ay muxuu ahaa timihii aan loo baahneen iyo waxyaabihii in laiska nadiifiyo u baahnaa ay iska hagaajiso oo qof isku yara toosan ay cilaansatana iskaga darso markii in laga dullaca ma ahan nabigeena wuu diiday sala allahu calayh wali wasalam hadda kaba soo qaad adoo maqnaa dhowr bilood reerkaagiyo muxuu ahaa kudhex jira jikadii oo kaa warqabino isku toosneenoo guriga aad mxuu aha ataa qalabkii sariirtii lagu saaray quruxda badnaa ay xataa saarneenoo kuwo uun mxuu ahaa kudhaaraamashaan saxa tacbiir ay meesha yeelaanoo ilmihii ay isu wada diifaysan yihiinoo yacni aabba aan mesha laga warqabin hadi aad ka dullacdo qalbigaada maxaa geli waxaa laga yaba inad tir war inkaar qabtadan maxaa ii keena laakiin markaad usii sheegta oo nuurun calaa nuur adduunku isku yahay markaas waxaa weeyaan wax badan baa isku toosi marka baabkaas waa baab loo baahan yahay cashiyadana marka ma ahan habeennimo ma ahan waa galabti iti ahlaka reerkaad u tag cishaaan ay fi lmasaa galabta u tag weyaan falamaa goorti qadimtu aan imid akhbartu waxaan u sheegay khaali abtegay bibayci aljamal ritigi inaan iibiyey iibintayda ritig aan iibiyey ayaan u sheegay falaamani wuu i eedeeyey dhaleecaad igala dul lacay wa kaa noqdeen falama goorti qadima rasu rasulka so galay sal slm hadowtu waxaan la kalay biljamali ritiga ayaan la kallahay faacaanii wuxuu isiiyey amana aljamal ritiga lacagtiisu isiiyey owqiyadii iyo waljamal iyo ritigiba rasuulkay daray iyo wasahman iyo saami iyo qonda maca dadka la jirkooda dadkii wix loo qondeeyey oo mujaahidiinta oo meesha ka imaadayna intana waa laisiiyey saddex shay baa laisgu kay marka ritigaygii oo weliba deg badanoo muxua loo soo ducey iyo lacagtii isaga ritaga lagu iibiyey tan saddexaadna isaamigii dadka loo qaybiyey safarta ahaa ee mujaahidiinta ahaa intaba waa laisgu kay daray ayuu leey jaabir abdillah radi allahu tacala canhu ardah wa can abihi kadalika waa markan naasnuujin sooma jeedaan aabbanimo ayuu nabigeena booskiis u galay wa huwa abullahumna waxaa weeyaan xadii waxaan kala jeeda aayad qur-aan ah oo la nasakhay weeyaan nabiga inuu aabbo u yahay ummaddiisa iyo saxaabada inaad u yahay muxuu ahaa aayad la nasakhay lafdigeeda ayaa ku soo aroortay xadii afar kun lix boqol iyo saddex iyo sagaashan saddex iyo sagaal iyo soddonaad cafwan waa xadiis saxiixa qala alimam النasai alيه رحمة الله أخbarana moxamed بn cala alhamdani wa ثiqة xafiظ qala xadثna abu mucaawiya محمد بن خازم الضرير التميمي وثيقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره عن الأعمش سليمان بن مهران ويان عن سالم ابن أبي الجعد الغطفاني وحاويان ثقة كثير الإرسال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قاله جابر kuntu waxaan ahay maca rasul rasulka alla jelkiisa ayaan sal slam fii safarin safar wa waxaan ahaa calaa jamri riti ayaan saarnaa falamaa goortii fa qaala wuxuu yidhi maa laka maxaa ku daaray oo kugu dhacay fii aakhiri اnnaas dadka meesha u dambaysa aad u socota wiil yar oryaraha tahaye oo fircoone maxaa dadku daba dhigo dadka muxuuha gadaal aad ugu wada marto qultu waxaan idhi acyaa baciiri ritigayga ayaa muxuuaha noogay oo socon waayey faahada markaasuu nabig qad sal bidanabihi sayntiisa uma kadib zajarahu wuu caraantay fain kuntu inamaa ana fii awali الnaas yuhimunii ra'suhu warkaan aad u dhegaysto meeshaan haddii aad inaad laqbaysaan rabtaan waa ku yara kareedmaysaan aad isaga firiyo faina hana fain kuntu faina shana arinka kuntu waxaan ahay inamaa in kale ma ahane ana aniga fii awal اnnaas dadka awalkooda ayaan ahaa xaaladda waxay isu rogtay in ninkii dadka u dambeeyey ay xaaladayda io shaanigaygu isu roga inaan noqdo dadkii ninka u horreey fain kuntu faina shana shaaniga kuntu waxaan ahaa inamaa in kale ma ahane ana aniga fii awali اnnaas dadka awalkooda ayaan ahaaday weyaan xaalkayga saas isu rogay shaanigii saasuu noqday yuhimunii waxaa i murag geliyo oo murug igu qabtay ama i murjiyo rasuhu madaxiisii oo mxua dad ka sii wada horey ayaa murug igu noqdayba yani dadka horta inaan dadki mxuu ahaa ninka horey aan noqdo ama qaybta hore ayaan galay ko laakiin waxaa murug igu noqot sidaan u celin lahaa oo ritagi mxua afkiisii iyo qoortiisii abaad mxua ka wada horey dadki warkaas kulli marka muxuu yahay ritigi inuu mxuu aha noqday dabayl inuu noqday min saaca tabiir ood noqday riti gaadiidka dhan ka wada hormara intaaswaa muhimad waaya marka cibaarada ad u cabiraya saasa falamaa goortii danuuna min almadiina magaalada madiina usoo dhowaanay qaala wuxuu yidhi jaabir maa facal jamalu ritiga muxuu sameeyey bicnihii gagad qultu waxaan laa maya bal huwa laka ya rasul rasulka alla adaa iskala qaada marka waxaa ka horey laakiin laa laadaa ka horey soo ma jeedaan qaala wuxuu yidhi laa bal bicnihii iga gad iskaba dhaaf inaad muxuu aysiisay iga gad qultu waxaan laa maya bal huwa laka nabi allo adaa iskala sala allahu alay slam qala wuxuu yidhi laa bal bicnihi iga gad qad akhadtuhu waxaan kaaga qaatay oon kaaga iibsaday biwiyatin hal wiyo oo iah irkabhu kor isagaa shardiste la socya faidaa qadimta almadiina magaalada markaad gaarto faatina bihi noo keen ratiga falama goortii qadimtu almadiinata magala madiinaan imaaday jitu waaan keena bihi jitu waxaanu keena hu nabigeena bihi ritiga ayaanu keenay oo faqaala wuxuu ku yii bilaal bilaal wuxuu ku yidhi ibn abi rabax bilaal ibnu rabax weeyaan bilaal ibnu rabax wallahi <laughs> bin abi rabax ya bilaal bin rabax weyaan radia allahu tacala waa khaadimka nabigeena alayh slam waana muaadinka nabigeena alayh slam markuu nabigeen dhintay aadaanka wuu diiday inuu addimo dib dambe uma addimin maalinta la furtay bayt اlmaqdis ayaa saxaabadu waxay dhaheen ilaah baan kugu dhaarne bilaal amar si inuu addimo markaasaa waxaa weeyaan uu amar siiyey duldhigay sidii ku addimay markaasaa wax alla w meesha joog kumanaanka kun qof walbuu ooye waxaa la xasuustay nabigeena calayh slat slaam marka bilaal faqaala bilaal wuxuu ku yidhi yaa bilaal bilaalow zin lahu u miisaan uqiyatan uqiyad u miisaan waa miisaan qayb ka mid ah wasiidhu waxaad u kordhisaa qiraatan hal qiraad u kordhi qiraadkana waxaa weeyaan laba boqoloo miligram wax aad u yar wa intaasna ugu dar qultu waxaan idhi haadaa kanayto oo qiraadka ah shayin waa shay iyo wax weeyaan zaadanii uu ii kordhiyey rasu rasulka sal slm falam yufaariqnii igama faaruqin goonigaan u xirtay qaybtii ziyaadadeeda laba boqol oo mililiter kale ekayd goonigaan u xirtay igama faaruqin marka wax nabigeenna gooniyaan adaysii weyaan sida gooniyaan u xirtay fajacaltu waxaan yeelay oon geliyey fii kiisin shandad ama kiishad ama kariidad ayaan geliyey kow ahay falam yazal kama zulin cindii agtayda inuu yahay oon ilaashado oon hayo xataa jaaa ilaa ay ka yimaadaan ahlu shaam ree shaam yowma alxara maalinta shiile madowga yowm alxara waa maalin dagaal dhacay oo reer shaam ay weerar kusoo so magaalada madiina kuna beegnayd saddex iyo lixdanka hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam saxaabo badan halkaa lagu gumaado lagu laayay magaalada madiina la banaystay oo khalad weyn ay ragga reer shaam sameeyeen ayay ahayd yowma alxara la yihahdaa maalintaas ilaa laga gaaro xataa jaa ilaa ay ka yimaadaan ahlu shaam reer shaam yowma alxara maalintii shiilmadowgeli sula baxay fa akhaduu mina way naga qaateen fa akhaduu way qaateen mina xagganaga maa akhaduu waxay qaateen yacnii waxay qaateen ay ku darsadeen wixii maalinta ay qaateen oo ay billiqaysteen ay ka mid ahayd <laughs> waayahay xadiidka afar kun lix boqol iyo afartanaad maxaa idiin qoran maxaa ka horey ضaciif اisnaadi munkar اmatni xadiidkan imaamka wuxuu mxuu ahay u keenay amaba eh, mucaliqa wuxuu u yihi waa waa ضaciif اisnaad munkar اmatni garan waayey lidalika saaxiba dakhiraة اcqba xadiidka mid kale xadiidka waxaa weeyaan eh, saas uu leeyahay waa xadiid taqriiban bukhari muslim ay soo saareen marka ma garan karo wallahu aclam warkaas marka daciif اisnaad munkar matnigaas ha lagu noqdo xariiq kale ha la saaro qال امام بن محمد بن منصور الjواز وثقة qال حدثنا سفyان بن عyeyنة عن أبي الزبير محamed بن مسلم تdرس weyaan عن jابر بن عبد الله رضي الله taعالى عنهma jابر qال وxu uhi jاaبر أdركnيi رasuل rasuلka ayaa mxuu i haleelay وkuنت waxaan hay calىa naaضixin riti biyo waraabiya oo lana anaga len sawin xun sawin naadixin lana sawin ee xun muxuu kuxun yahay socod xumi iyo tabardari waxbuu qaba kolleyba qultu waxaan idhi laa yazaalu kama zuula lanaa annaga naadixu sawin riti beeraha aan ku waraabsanno oo weliba xun inaan leyna kama zuulna yani wuxuu dhibsanaya yaa lahfaa ay yaa xasrataa shalayta yani muxuu ahaa murug ayuu muujinaya yani annaga imtixaanka na haysto markii aad wax waraabinayna muxuu ahaa riti xun oo tacbaana maanta oon safar ku jirno waa isla isagii waa imtixaan yaa xasrataa oo kale waa yaa lahfaa ay yaa xasrataa oo yaa xusnaa murugadeydiyey faqaala nabiyu nabigana wuxu yih sal slm tabicuniihi tabiicuniihi miyaad iga iibinaysaa yaa jaabiru jaabiru qultu waxaan idhi bal iskaba dhaf inaan ka iibi huwa isaga laka adi ayuu ku sugnaaday ya rasul rasulka low qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm allaahuma alla ikfir lahu dembigiisa dhaaf allahuma alla irxamu naxariiso qad akhadtuhu waxaan kaaga qaatay oon kaaga iibsaday bikada wa kada intaas owqiyada weeyaan waqad acartuku waan ku caariyey ahrahu dhabarkiisa ilى madinai magaalada madiino xadiika marka in riwaaya bilmacna inuu yaha laga yaabaa falama goortii qadimtu madiinata magaalada markaan madiina soo galay hayatu waan diyaariyey fadahabtu bihi ilayhi fadahabtu waan la tagay bihi ritigi ilayhi nabigeena la aaday sala اllah alay slam faqala wuxu yidhi bilaalow acطihi amanahu lacagtiisa sii falama goortii adbartu aan dabr joodiyey oon tagay dacaani wuu yeehi qof uu isoo diray wayaane fakhiftu waxaan ka baqay an yarudahu inuu isoo celiyo lacagtii mxuu liga ceshta oo ritiga laga qaata muxuu ahaa ritigi mxuu lii soo celiyo oo lacagtii liga ceshta ayaan ka baqay weeyaan faqala wuxuu yidhi huwa ritiga laka adigu ku sugnaaday qaado ritiga qaado lacagta horan muxuu ahaa ku darso xadيث afar kun lix boqol iyo ko iyo afartanaad wa xadيث صaxiixa qala الimam ن alيه رamat lla abarna mxamed بn cabdالclى الصنcاni wa ثiqaة qala xadثna mctm بn سlayman qala samictu xan ka maqla abi سlayman بn طarkhan الtaymi wa ثiqaة caabid qala xadثna abu nadرة almndir ibn malik الcabdi wa ثiqa can jaabir بn cabd لlah radي الlah ta anuma qalu jaabir kuna waxaan nasiru kuu socona maca rasul rsulka jirki sal slm waana aniga ana calaa naadixin riti beer waraabiye ah aan saarana fa wuxuu yihi rasulka sal slm atabiicuniihi miyaad iga iibanaysaa bikada wa intaa intaa wallaahu alla weyni yakfir laka hakuu dhaafe qultu can nacamha huwa laka adi ayuu ku sugnaaday ya nabiy lahi nabiga allow oo qaada weyaan iib ma ahan qaala wuxuu yidhi atabiicuniihi miyaad iga iibanaysaa bikada wa wallaahu yakfiru laka alla dembigaasa dhaafe qultu waxaan nacamha huwa laka yaa nebiy nabiodaa iskala iskaba qaado qaala wuxuu atabicuunihim yaad iga imanaysaa bikada wakada inta inta wallahu alla wayn yakfir laka ku dhaafe qultu waxaan nacamha huwa laka adiga ayaa iskala markii dambana waa tii xoola lagu dhammaystay qaala abu nadrata wuxuu yidhi wa kaanat waxay ahayd kelimadaas wallaahu yakfiru lakada ah kelimatan kelime ay ahayd yaquuluha almuslimuuna muslimiinta ay yidhahdaan ifcal kada wakada wallaahu yakfir laka war dembigaad alla dhaafay saas yeel annaga waa dhahna mogta wani waaassamey dambigaad ala dhaafe sidaas weyaan kelimad muslimiinta ay ku dhawaaqaan ayay ahayd weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa